alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaad saalixiin baynu kusoo jirnay khaas ahaan waxaynu joognay kitaab libaas xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqoliyo siddeed eh wacan ibni cumara radia allaahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal alisbaalu fi lizaari walqamiisi walcimaama jiidista la jiido oo la dheereeyo fil isaari guntiga waalqamiisi iyo qamiiska walcimaamati iyo cimaamadda man jara shay'an khuyalaa'a ku kastoo jiida shay ka mida kibir daraaddii u jiida ama xaalu daa khuyalaa mafcuulu lahu aad ka dhigto ama xaal aad ka dhigto mafcuullahugaana fiican mafcuulu lahuga ayaa fiican waayo dee masdarku inuu xaal dhacaa maca kasratii laysa biqiyaas badnaanshihiisa uu badan yahay lala qabo haddana qiyaas maaha qiyaas maaha laakiin mafcuul waa qiyaas marka isagaa awlaysan man jara shay-an ku kastoo shay jiida yacni markaa ashyaadaa ka mid a khuyalaa'a ay likhuyalaa kibir daraaddii u jiidiya isqaadqaad daraaddii lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ilaahay ma eego maalinta qiyaame oo aragti raxmadeed kuma eego rawaahu abu daawuuda wanasaa'iyu waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i biisnaadin saxiix sanad saxiixa ku soo wariyey xadiiskana wuxuu tilmaamayaa jiidista la jiidaayo guntiga inayna ku gaar ahayn ee waxaa la jiidaya hadday cimaamad tahay iyo hadday qamiis tahay iyo hadday gunti tahay yacni mid walba haddii khuyalaa loo jiidaayo waciidku inuu ka imanayo ay mamnuuc tahay cidda jiidista loo diidaya maryaha inay jiidaanno waa ragga ee dumarku soo geli maayaan sida xadiiska baabka ugu dambeeya aynu ku arki doonno oo dumarka marka horeba waxaa la amray dee maryaha inay jiidaan baa la amray yacnii jidhkooda cawro oo ilaa addimadoodu waa cawro inay addimada qariyaan baa saaran sidaas aawadeed iyaga waxaa la amray inay jiidaan ee cidda loo diidayaa maryaha inay jiidaan waa raggii wey raggii ayaa loo diidayaa maryaha inay jiidaan xadiidka siddeed boqol dabcdaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo sagaal weeyaani wa can abi jurayin jaabir ibnu sulaymin radia allaahu canhu qaala ra'aytu rajulan waxau idhi jaabir ra'aytu rajulan nin baan arkay yasduru annaasu can ra'yih dadku ay ka fulayaan ra'yigiisa oo waxa uu yidhaahdaba ay samaynayaan laa yaquulu shayan ilaa sadaruu canh shay ma yidhaahdo ninkaasi ilaa sadaruu canhu inay ka fulaan oo shaygaas sameeyaan mooyaane qultu waxaan idhi man haada kani waa kuman ku idhi buu idhi dadka qaarkood baan weydiiyey qaaluu waxay yidhaahdeen rasuulu ullaahi sala allahu alayh wasalam waa rasuulka ilaahay yacni nebiga markaa muuqaalkiisa hore umuu arag marka muu garanayn saxaabigani nebiga ma garanayn markuu dabeedna markaa uu arkay ninka amarkiisa la qaadanayo oo dadku ay ka fulayaan oo hadal aan lagu soo celinayn oo waxalle wuxuu amro ay markaa waxay sidiisa ugu dhaqaaqayaan ayuu dadkii weydiiyey u yidhi waa ayo waa kuma dabeedna waxa li waa rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam qultu waxaan idhi calayka asalaamu yaa rasuula allah korkaaga salaami ha ahaato rasuulka ilaahayow marratayni laba goor baan idhi qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam laa taqul calayka asalaam ha odhanin salaami korkaaga ha ahaato oo calayka ha hormarin calayka asalaamu taxiyatu almowta lafdadaa ama kelmaddaasi taxiyatu almowta ama kalaamkaasi taxiyatu lmowta kuwa dhintay salaanta lagu salaamo weeye qul waxaad tidhahdaa assalaamu calayk nabadgelyo korkaaga ha ahaato ama assalaamu calayk ay xifdu asalaami calayk allah assalaam ilaalintiisu korkaaga ha ahaato waa min baabi xadfi almudaaf ay too xifdu loo qadarayo xifdu asalaam assalaamna magacii ilaahay weeye iyo in la yidhaahdo assalaam waxaa loo jeedaa nabadgelyo korkaaga ha ahaato labada tafsiir ba culamadu waa ku fasiraan ibnu ambaari kitaabkiisa azaahir waxa uu ku sheegaa alfaadda uu fasiraayo o caddaynaayo waa sheikh culammadii hore mutaqadimiinta ka mida marka kitaabkiisa azaahir waxa uu ku sheegayaa in tafsiirka marka assalaamu calayka ama assalaamu calaykum inay marka waxa weeye laba qowl culammadu kaleeyihiin in salaamka loo fasiro salaamadii iyo nabadgelyadii oo la yidhaahdo nabadgelyo korkaaga ha ahaato iyo in salaam loo fasiro magacii ilaahay inuu yahay oo dabeedna xifdun loo qadaraayo min baabi xadfi almudaaf mudaafkii in la xadfay inay tahay ay xifdu asalaami ilaaha assalaam ilaalintiisu korkaaga ha ahaato oo ilaahay ha ku ilaaliyo labadaa tafsiir ayuu sheegay laakiin labada tafsiira uu sheegay wax arjaxsan tafsiirka ku saabsan xifdu asalaami calayk ilaalinta ilaahay ilaaha assalaam ilaalintiisu korkaaga ha ahaato wejigaasaa arjaxu fiican waayo waxaa soo arooray xadiis saabitoo sugan xadiiskaasoo odhanaya assalaamu ismun min asmaa'i illaahi wadacahu fi alardi faafshuuhu baynakum in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam assalaam waa magac magacyada ilaahay ka mida ou ilaahay dhulka dhigay bimacnaa u sharciyeeyey in laysku salaamo faafshuuhu baynakum dhexdiinna ku faafiya marka maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa magac ilaahay oo ilaahay dee uu sharciyeeye dhexdiinna ku faafiya dee waxaa laga qaadanayaa in assalaam looga jeeday isimkii ilaahay isimkii ilaahay in looga jeeday ee salaame aan looga jeedin ayaa laga qaadanaya qul waxaad tidhahdaa assalaamu calayka ay xifdu salaami calayka ilaaha assalaam ilaalintiisu korkaaga ha ahaato waxaa kaloo laga qaadanayaa calaykum in la yidhaahdaa in waxba aynay laazim aynay ahayn waxa weeye marka haddii la doono cala sabiil ifraad in lagula khitaabi karo assalaamu calayka la odhan karo xadiiskan iyo axaadiis kaleba waa ku soo aroortay marka uu salaam ka warramayana sheikhu waa inoo keeni doonaa iyo ikhtiyaarkiisu inuu yahay marka waxa weeye in calaykum la yidhaahdo mar walba nawowi saa odhanaayo insha allahu tacaala way inuu iman doontaa adigu sida iyo sidaba in la odhan karo ayaa laga qaadanaya qaala wuxuu idhi qultu waxaan idhi anta rasuulu ullah waa min baabi xadfi hamsat alistifhaam ay a anta rasuulu ullah ma waxaad tahay rasuulka ilaahay yacnii raawigii baa odhanaya qaala wuxuu yidhi jaabir qultu waxaan idhi marka qaarada cidda odhanaysaa waa raawiga ka warinaya jaabir jaabir ibnu sulaym raawiga ka warinaya odhanaya laakiin faacilka qaaladu ayo waa jaabir laftiis labada ficila yaalla qaala iyo qultu waa isku faacil labadaba waxa u faacil ah jaabir oo raawigii kale odhanaya qaala wuxuu yidhi jaabir yaa odhanaya yacni huwa oo jaabira odhanaya qultu waxaan idhi haddaan jaabir ahay jaabir ibnu sulaym ahay anta rasuulullah ay a anta rasuulullah macnuu saas ayuu dhacaya qaala ana rasuulu ullahi aladii ida asaabaka durun fadacawtahu kashafahu cank qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ana rasuulu ullah waxaan ahay rasuulkii ilaahay baan ahay allah rasuulkiisii baan ahay alladii allah baa laga sifaynayaa asal ahaan waxaa la yaqaanay laba isim isu idaafaysan hadday sifa daba dhacdo sifadu sida haalibkaa waxay u dhici jirtay mudaafka laakiin marka qariino la helaayo oo amaaradii ay jirto in mudaafilahiga ay u dhacayso sifadu waxaa lagu xambaaraa markaa mudaafiilahiga hadda waa noocaas weyi allah baa laga sifaynaya allahaasoo alladii kaasoo idaa asaabaka durun hadday dhibaata ku haleesho lur hadday ku haleesho fadacawtahu dabeedna aad barido kashafahu canka kaa faydaya adiga dhibaatadii kaa faydaya ilaahaas rasuulkiisii baan ahay wa idaa asaabaka hadduu ku haleelo caamu sanatin yacnii sannad abaari hadday ku haleesho sana waxaa looga jeedaa abaartii baa looga jeeda caamuna waa sannadii weeye sannad abaari hadday ku haleesho fa dacawtahu dabeedna aad barido ambatahaa lak kuu soo bixinayay markaa geedaha iyo doogga kuu soo saaray oo roobku inuu do-o waa sababtii geeduhu inay soo baxaanna waa musababkii abaartiina laga bixi maayo haddaan geeduhu soo bixin walow roobkuba hadde'e waatii xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey tilmaamayey inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysat issanatu anlaa tumtaruu walaakin isanatu an tumtaruu wa tumtaruu walaa tumbitu alard abaarta darani ma aha in cirku di'i waayo oo roob aa ah heli weydaan ee abaarta darani waxa weeye waa inuu roobku do'o oo do'o oo arladu waxba soo saari weydo nebigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam marka abaartii haddaan dooggii soo bixin oo arladii aynay wax soo saarin dee abaartii laga bixi maayo abaartii laga bixi maayo markaa saas aawadeed buu yidhi wa idaa asaabaka caamu sanatin fadacawtahu ambataha lak waa midda kale musababkii haddii la helo sababtiina waa la helay laakiin sababtii haddii la helay dee waxa weeye u musababkii baaqdo ya limaanic yacni u baaqdo dee waxa weeye xaaladdii lagama bixin haddii musababkii la helo arladii soo saarto geedihii dee roobkiina waa xasilay bay noqonaysa roobkiina waa dhacay markaa labadiiba inay dhacayaan baa laga qaadanaya ambataha lak bimacnaa roobkuu kuu shubaya dabeedna arladuna nabaad bay ku soo saaraysa waidaa kunta biardin qafrin haddaad ku sugan tahay biardin dhul aad ku sugan tahay qafrin lama degaan ah aw falaatin ama waxaweeye bannaan oo saxro oo cidla ah waa iska lamadegaankiun weeyi oo fadallat raaxilatuk ay kaa lunto daabaddaadu kaa lunto fa dacawtahu dabeedna aad barido raddaha calay kuu soo celinaya ilaaha kuu soo celinaya rasuulkiisii baan ahay baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala qultu waxaan ku idhi rasuulkii sala allahu alayh wasalam ichad ilaya yacnii ii dardaaran yacnii ila ballanoo bimacnaa ii dardaaran yacni ballanaad igula dardaarmayso ii sheeg baa u dhacaysa macnuhu qaala laa tasubanna axadan laa tasubbanna axadan cidnaba ha caayin oo cidnaba ha caayin oo cidnaba ha caayin nuunu tawkiid musaqala la geliy qaala wuxuu yidhi famaa sababtu jaabir ibnu sulaym wuxuu yidhi famaa sababtu ma caayin bacdahu hadalkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadii xuran mid xor a ah ma caayin walaa cabdan mid addoonana ma caayin walaa baciiran turud geelana ma caayin walaa shaatan neef adhyana ma caayin yacni waxba ma caayin cayidii waan iska ilaaliyey anoo fulinaya siduu nebigu igula ballamay walaa taxqiranna ha xaqirin baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam hayasin oo ha xaqirin oo ha xaqirin min almacruufi shaya waxa san ee wanaagsan wax ka midana ha yasin oo ha xaqirin yacnii shay kastoo wanaagsani waynu kula weynaadaa wa an tukallima akhaaka wa anta munbasidun ilayhi wajhuk wa an tukallima inaad la hadasho akhaaka walaalkaa la hadasho wa anta munbasidun ilayhi walxaal anta adigu munbasidun uu furan yahay ilayhi isaga u furan yahay wajhuka wejigaagu oo uu faraxsan yahay weji furan aad kula hadasho oo faraxsan ina dalika min almacruuf ina dalika madkuurkaa la soo sheegay min almacruufi waxa san ee wanaagsan bay ka mid tahay warfac izaarak guntigaaga sare u qaad ilaa nisfi saaq ilaa kubka bartankiisa sare u qaad hadhudhunka adinka bartankiisa intii ka ahaatay sare u qaad waa kubka bartankiis fa in abayta haddii aad diiddo oo bimacnaa aad doonto inaad hoosu dhaafiso fa ila alkacbayn ilaa kuraamaha laga gaadhayo ama canqawyada laga gaadhaayo hoosu dhig oo ha dhaafin wa iyaaka wa isbaal alizaar waxaan markaa kaaga digayaa wa isbaal alisaar guntiga markaa jiidista la jiidaayo oo hoos loo dhigaayo oo la jiidaayaan kaaga digayaa bimacnaa adigiyo inaad kudhantaan yacni jiidista amarada jiidaysaa labadiinnu inaad kulantaan baan idiin kala digayaa fa innahaa min almakhiila fa innahaa yacnii khasladani in markaa guntiga la jiidaa min almakhiilati khuyaalaaga ay ka mid tahay nooc kibiraa ku jira wa ina allaha laa yuxibu almakhiila ilaahayna markaa kibirka ma jecla yacnii khuyaalaaga iyo isqaadqaadka ilaahay ma jecla wa in imru'un shatamaka wa cayaraka wa in imru'un hadduu qof shatamaka ku caayo wa uu kugu ceebeeyo bima yaclamu fiik wuxuu kugu og yahay adiga falaa tucayiru ha ku ceebaynin bimaa taclamu fiihi waxaad ku og tahay gudihiisa ceebuu kugu og yahay hadduu kugu ceebeeyo oo ha kugu caayo adigu ceebaad ku ogtahay ha ku caayun ha ku ceebayn fa innamaa wabaalu daalika calayhi maxaa yeelay yacni culayska arrinkaasi iyo cidhibta xune uu leeyahay calayhi korkiisuunbuu ahaaday cayda uu kacaayey adiga waxba ku yeeli mayse isagay dhibays rawahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidi baa soo wariyey biisnaadin saxiixin sanad saxiix uu ku soo wariyey wa qaala tirmidiyu tirmidi waxau yihi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan ah oo saxiixa weeyaan buu yidhi fawaa'id badan baa laga qaadanaya lagala baxayaa waxaa ka mid a ah fawaa'idda xadiiska lagala baxaayo oo laga qaadanayo salaamta marka la salaamayo assalaamu calayka in la odhanaayo ee calayka assalaam aan la odhanayn waxaanu xadiisku tilmaamayaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa taxiyatu lmowtaa kuwa dhintay sida lagu salaamo weeye calayka assalaam haddaba waxaa jirta kuwa dhintay laftooda waxaynu ku aragnay axaadiistii tilmaamaysay in lasoo booqdo xabaalaha assalaamu calaykum ahla addiyaari min almu'miniina waalmuslimiina wa inna in shaa allahu bikum laaxiquun yacnii salaamtii sidii aynu naqaanno oo dadka lagu salaamo hadda nool in lagu salaamaa nebigu sharciyeeyey calayhi salaatu wasalaam marka xadiiskaasi isagoo sidaa sheegayo axaadiistaa ay sidaa ku soo assalaamu calaykum in lagu yidhaahdo ahlulqubuurka haddana xadiiskan inuu tilmaamayo calayka assalaamu taxiyatu almowta see loo kulminayaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen loogama jeedo inay sunno tahay oo mashruuc tahay in dadka dhintay lagu salaamo calayka assalaam muraadku sidaa maaha ee waxaa looga jeedaa caadadii la yaqaanaa waxay ahayd inay marka calayka asalaamu yidhaahdaan ya oo marka waxa waxaweye ashcaarahoodii iyo gabayadoodii bay ku soo aroortay iyagoo markaysa marka waxawayan caadadoodu ay ahaan jirtay inay ku salaamaan yacni calayka asalaam ay ku salaamaan yacni sidaasaa caadadu ahaan jirtay adigu calaa kulli xaal marka waxaa laga tilmaamayaa sidaa curfi ahaan ay isticmaalaan bay ahayd wakhtigii hore inay ku salaamaan sidaas oo jaahiliyadiina macruuf ka ahayd yacnii marka waxa gabayada qaarkoodna ay ugu yimaadeen laakiin sida sunnada ahi waa sida axaadiista ku soo aroortay tanna waxay tahay waa ikhbaar bilwaaqic wixii jiray ee dhicayey ayaa laga warramayey laakiin sida sunnada ahi waa in amwaaddana lagu salaamo assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiin sida axaadiista ay ugu timid xadiiskan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka cid walba siday wax u fahmayaan buu ugu warrami jiray ninkani maadaama nin reemiya yahay tusaalayaasha uu soo qaadanayo waxii allahu garanayo iyo kurubaadka ku imanaya iyo dhibaatooyinka ku yimaada ee weliba aadka u saamaynaya hadday abaar tahay hadday daabad ka luntay tahay hadday dhibaato haleeshay tahay ilaah markaad barido kaa faydi jiray ee kurbada kaa qaadi jiray rasuulkiisi baan loo isoo diray saasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye waa yacni qaabka uu wax u fahmayo u garanayo ayuu nebigu uga warramaya calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi i dardaaranna akhlaaqda wanaagsan buu nebigu u dardaarmay cid ha caayin buu ku yidhi cid ha caayin oo yacni markaa qofnaba ha caayin laa tasubanna axadan tawkiidna waa geliyey weliba waanadii wuu qaatay oo wuxuu ihi cidaan caayayba ma jirto marka caydu inay xun tahay oo inay fiicnayn baa laga qaadanaya cayda layska ilaaliyo waa laga qaadanaya akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahy macruufka wax ka mida wax san oo wanaagsanna ha oo ha xaqirin shaygii macruufka ha yaraysan shaygaasi mar hadduu macruuf yahay waxa weeye ha yaraysanin hana xaqirinoo ha yasin yacni markaa la kaalaysa aad ula iman lahayd ku dadaal wejiga furana dee aad markaa waxa walaalkaa ku salaamayso macruufkay ka mid tahay ya hadday tahay kelmadda wanaagsan aad ku odhanaysaa macruufkay ka mid tahay sadaqada wax yaraad bixinaysaa macruufka ka mid tahay yacnii shay markaa macruufa ha yasinoo ha xaqirin wax weynaad bixiso haddaad weydo inta yar markaysaa ku dhabcaalin ays intan naf ma lehee yacni waxba u tari maxaad ka siisaa rubama isagu wax inuu ku biirsado adigana waxa weeye dee waad u baahi badanta ya bar waxaad qiyaastaa haddii miisaankaaga aakhira ay ka dhimanto ka hor miisaankaaga aakhira hadday ka dhimanto maalinta cid hal xasana ku siinaysaa ma jirto dadka ciddii kugu jeclayd hadday ubadkaaga tahay hadday waalidadaa tahay haddii sawjadaadii tahay hadday walaalahaa tahay hadday ilmaadiradaa tahay hadday saaxiibadaadii isku dheereeyeen tahay hal xasano qof kuu ma jiro hal xasano qofku siinaya ma jiro marka saas aawadeed shayga macruufkaa ah ha yasinu ha xaqirin fursadda ka faa'iidayso xadiiska waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mid a ah marada in waxaweeye guntiga qofka muuminka inay tahay inuu sare u qaado oo kubka bartankiisa inuu ka dhigo waa sida marka afdalka a ah weeye warfac izaaraka ilaa nisfi saaq waxaa jirta martabatu afdal iyo martabatu aljawaaz iyo martabatu waxaweye manci ya martabo waxa weeye waa tii afdalka ahaydoo waa kubka bartankiisa in la geeyo waa tii afdalka ahayd martabo labaadna waa martabatuljawaazoo waa ilaa kuraamaha ama canqawiyada ilaa halkaa in la geeyaa ama lagu dhoweeyaana waa jawaaskii waa bannaanaanshihii ya in la dhaafiyaana waa martabadii manciga martabadii manciga ee la diidaya weeye haddii khuyaalaa loo jiidaayo waa xaaraan inay tahay dembi kabiirana tahay layskuma khilaafsana laa yakhtali fihi inaan walaa yantatixu fiihi cansaan haddaan khuyalaa loo jiidaynin khilaaf baa ku jira culamo badani waxay leeyihiin waxa weeye waxay noqonaysaa karaahay noqonaysa haddaan khuyalaa loo jeedayn karaahay noqonaysa ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihin xaaraan bay noqonaysa labada qowlna waxaa arjaxsan qowlka ku saabsan xaaraannimada ayaa arjaxsan qofka qasad u jiidin ee markaa biduuni qasdina ay hoos uga dhacday iyaduna markaa dembi inaanu ku dhicin ishkaal kuma jiro waxaa laga qaadanayaa xadiiska markaa abuubakar ku saabsan baa laga qaadanaya hadduu markaa qofkii waxaweye maradii ku dadaalaayo inuu sare u qaado oo isagu qasad aan u jeedin iyadoo hoos uga dhacayso xaalka caynkaasa waxaweeye dee markaa ma noqonayso tuu dembiga ku qabay noqon mayse laakiin ka qasadka u jiiday weeye ka laysku hayaa ka ogaan marada hoos ugu dhigay shulaha udhigay sida ay ugu talagalay maradu inay markaa jiidinto oo dhulka iska xaabto canqawiyada ka hoosayso kaas weeye ka markaysa markaa khilaafku ku sugan yahay xadiiska daahirkiisa haddaad eegto wuxuu tilmaamayaa marka in la diidaayo itlaaqa ahaan in la diidaayo wixii intaa ka dambeeyaba wa iyaaka wa isbaal alizaari fa innahu min almakhiila ya waayo khuyalaagu ka mid yahay bimacnaa waxa weeye qofkani markuu jiidaayo ama madinnu khuyalaagii u yahay ama khuyalaagiibu ku dhacay yacni marka ama khuyalaagii iyo kibirkiibu ku dhacay ama madinno iyo loofilaan buu u yahay khuyalaagii qofkana waxaa dhici karta inuu isihaa khuyalaa kuguma jiro haddana xaqiiqadu ay tahay inuu ku jiro inuu ku jiro marka naska daahirkiisa maxaa la yidhi fa innaha min almakhiila yacni khasladaas ku saabsan jiiditaanka la jiidayo waxay tahay yacni khuyalaagay ka mid waa min almakhiila isqaadqaadkii bay soo gelaysa waina allaha laa yuxibu almakhiila wa ina allaha laa yuxibu almakhiila saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen marada jiidista la jiidaayo raggu ay jiidayaan oo ogaan u jiidayaan waxaa ku sugan kow maradii marka waxay taabanaysaa najaasadii bay taabanaysaa nijaastii nijaastii markay taabatana marka waxa dhulka kale ka dambeeya u daahirin maayo waayo isagu kuwii loo ruqseeye kama mid aha dumarkoo kale markay maradu taabato meel nijaasa oo dhul nijaasoo kale ay meel eh, najaasa ku sugan tahay ay soo maraan meel kaloo nadiifay marayaan yacnii axaadiistay ku soo aroortay in markaa yutahiruhu maa bacdahu waxa ka dambeeya u daahirinaya waayo maadaama markaysaga sharcan la amray maryaha inay jiidaan ayna ku dhibaato mudanayaan mar walba in la yidhahdo maydha ay ku dhibaato mudanayaan waa loo khafiifiyey waa loo fudaydiyey ya oo dee cusri iyo dhibaata iyo mashaqa ka imanaysa shareecadana waa la rafciyaa mashaqada laakiin maadaama marka waxaa ragga markaa aan marka horeba loo ruksaynin oo la odhan marada markaa jiida oo iyagu mukhaalafo ku sameeyeen oo sunnaday khilaafeen dee loo fudaydin maayo culammadu waxay yidhaahdeen inay biyo ku maydhaan mooyaane si kale daahir u noqon mayso inay biyo ku maydhaan mooyaane si kale daahir u noqon mayso xataa culammada le waa karaahiyo waxay leeyihiin biyo waxaan ahayn ma daahirinayaan haa kabaha waa waxaa u daahirinayaa yacni dhulka kale in lagu masaxo dee waxa weeye cusri baa ka imanaya hadii laha kabaha la maydho najaasaday taabteen qof walibana kabihii markaysa markaa dhulka ayuu dee la maraya cagtibuu dhulka ka xigsiinaya laakiin tan kale waxa weeye iyada marka waxa weyaan markaa taas waa najaasadii waa ka imanaysaa biyo waxaan ahayna uma daahirinayaan raggii waa qodob qodobka labaad waxaa ku sugan maradii markaa in israaf baa ku jirta oo qadaran qofku u baahnayn oo xaajadii ka ziyaada ah oo israaf noqonays ayaa meeshiina markaysa waxa ku sugan waa midda saddexaade waxaa ku sugan tashabuh markaysa waxaan yani uu shabbahaayo dadkii asxaabulkhuyalaaga ahaa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum waa midda afraade inay khuyalaagii tahay ama madinno u tahay khuyalaagii ama loo filaan ay khuyalaagii u tahay ayaa markaa imanaysa marka intaasoo umuurood maadaamay ku sugan tahay waxay noqonaysaa markaa mid markaa mamnuuca ayay noqonaysaa koley baxsiga waxbaa inooga hadhay halkaa inoogu joogo wallahu aclam xadiiska waxaa ku sugnayd wain imru'un shatamaka wacayaraka bima yaclamu fiika fala tucayirhu bima taclamu fiihi fainama wabaalu dalika calayh hadduu ruux kugu ceebeeyo ama kugu caayo wuxuu kugu ogyahay adigu ha ku ceebaynin waxaad ku og tahay bimacnaa ceeb hadduu kaa sheego adna ceeb ha ka sheegin yacnii xataa ceebtaad ka og tahay ha ku caayo yacnii cayda ka fogow caydaa uu ku caayina isaguun bay dhibaysaa fa innamaa wabaalu daalika hore soo naqliyey nin Eh, ku yidhi waxaan eh, ku odhanayaa cay yadkhulu macaka alqabra xabaasha kula gasha cay xabaasha kula gashaan ku caayaa buri ninkii kale isma dhibin wuxuu ugu jawaabay macaka yadkhulu laa macii aday qabriga kula gelaysaa aniga ila geli mayso waayo waa camalkaagii waa camalkaagii marka aday qabriga kula gelaysaaye aniga ila geli mayso waa jawaab muhim wey marka waxyaalaha markaa cayda ah inaan isku shidayn weeye haddii cidi ku caydo waxaad ogaataa inuu kuu shaqaynayo xasanaada qabsan kari weyday buu doonaya inuu ku hadiyeeyo bilaash kugu siiyo marka dee aduu wax kula hayaa ya aduu wax kula hayaa dhallinyada qaar baan mar waxaan ku idhi waan soo naqliyey haddii lagu odhan lahaa qof kastoo kucaaya kun dollar baa akoonkaaga ku dhacaya ka warran waan jeclaan lahaa bun iska kay mar walba dalam kun dollar baa akoonkii ku dhacay dee xasanaadka ka muhiimsan kunka doolar xasanaadku addunyado dhan way ka qaalisan tahay adduunyadao dhan ayay ka qaalisan tahay marka taana saas weeye oo cayda marka aad iyo aad in laysaga jiro weeye qofka muuminkaana waxaa lagu ammaanay waxaa ka mida inaanu markaa dee waxaweeye aanu wax caayin aanu sabaab ahayn ammaanta qofka muuminka lagu ammaanay lagu sifeeyay ka mid xadiiska siddeed boqol iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo tobane wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala baynamaa rajulun yusallii musbilun izaara baynamaa rajulun wakhtigii gudihiisoo rajulun nin yusallii uu tukanayo ninkaasoo musbilun izaara rajulkaad ka sifaynaysa waa sife labaad ninkaasoo musbilun izaara guntigiisa markaa hoos u dhigoo jiiday qaala lahu rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam idhab fatawada idhab tag oo fatawada soo weysayso fadahaba waa tegey fatawada'a waa soo weysaystay uma jaa'a dabeedna ninkii waa yimi fa qaala haddana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam idhab fatawada ordoo tagoo soo weysayso faqaala lahu rajulun nin baa ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa laka amartahu an yatawadda maxaa kuu sugnaaday ee sha'nigaagu yahay ee amartahu aad u amartay xaal aad amartay maxaa kuu sugnaaday an yatawada'a inuu weysaysta aad amartay xaalaad sidaa amartay maxaa kuu sugnaaday shaanigaagu muxuu yahay yani sababtuu doonaya inuu weydiiyo uma sakata intaa dabeedna waad aamustay canhu xaggiisaad ka aamustay yacni waxa weeye intaad eh, amartay inuu weysaysto ayaad haddana ka aamustay marka sababtu waa maxay qaala wuxuuhi innahu kaana yusallii wahuwa musbirun izaara innahu ninkani kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukanayaa wuxuu tukanayay wahuwa huwa musbilun izaara walxaal huwa isagu musbilun uu markaa waxaweeye jiiday izaarahu guntigiisa uu jiiday ayuu tukanayey waa jumla xaaliya wa huwa musbilun izaara aw wawaawu lxaal ina allaha laa yaqbalu salaata rajulin musbil ina allaha allah laa yaqbalu aqbali maayo salaata rajulin nin salaaddii aqbali maayo ninkaasoo musbilin maradiisa jiiday rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey wuxuu ku soo wariyey biisnaadin sanad buu ku soo wariyey sanadkaasoo saxiixin saxiix ah calaa sharti muslimin shardiga muslim ku sugan adigu xadiiskan kolay nawowi baa lagu qabsaday oo culamada qaarkood xadiiska waa daciifinayaan sheekh albaani wuxuu dhi nin majhuula ku jira markaa shardiga muslim ku asaxo iska daayey sidiisaanu markaa saabitaan u ahayn abu jacfar almadani baa sanadka ku jira ninkaasina waa majhuul weeye marka saas aawadeed xadiiskani waa daciif xadiiskani waa daciif marka ujeeddada looga jeedaa ma aha haddii uu asaxo in laga tilmaamaayo weysada inay ku jabayso laakiin waxaa looga jeeday min baab kafaara ayaa macnuhu u dhici lahaa mar hadduu daciif yahay xuja kuma jirto waxba laga qaadan maayo xukuma laakiin low saxa muraadka maxaa lagu fasiri lahaa waxaa lagu fasiri lahaa min baabi kafaara in looga jeedo oo bimacnaa dembiga inuu weysadu kaa maydho yacni markaa in looga denliyo maxaa ehm, lagu fasiri lahaa in allaha laa yaqbalu salaata rajuli musbilla yacni taasna waxa weeye ma salaaddu inaynay asaxayn mise waxa weeye xaggii hawaabka iyo inay u dhacayso markaana waxay noqon lahayd in xagga hawaabka lagu fasiro cala kulli xaal laakiin ma asixin oo qabuulka marka la nafinayo laba sidood buu usoo arooraa mar wuxuu usoo arooraa nafyu sixa in looga jeedo qabuulka iyadoo la nafinaayo ma asaxayso bimacnaa salaaddii waa in dib loogu noqdaa mar saasaa looga jeedaa nafyu lqabuul nafyu sixa laga wado in allaha laa yaqbalu salaata axadikum ida xadasa xataa yatawadaa nafyulqabuulkaasi wuxuu noqonaya nafyu sixa kaba asixi maysaba haddaan tahaari jirin marna nafyulqabuulka waxaa looga jeedaa nusuusta siday ugu aroorto in laga tilmaamaayo xagga sawaabka iyo ajarka ayuu waayaya laakiin aan looga jeedin ma ansaxayso oo marka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ata caraafan fasa'alhu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ku kastoo curaafaysta u tagaa oo wax su'aala yacni su'aal uga jeeda istifaade iyo dee tacdiim ay ka tahay su-aasha waxaa ka baxaysa haddii ruuxa aynay kala caddayn inuu kaahin yahay iyo in kale oo dee jirrabaad la jirrabaayo la hubsanayo inuu kaahin yahay iyo in kale loo su'aalaayo taas iyadii waciidku kuma jirto bidaliil nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ibnu sayaad weydiiyey ya inan yaroo ibnu sayaad loodhan jiro yahuudi ahaa baa jiray oo warar badan oo ghariiba laga sheegay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar la socdaan ayaa xafaddii inankaa iyo reerkoodu ay ku sugnaayeen xaggooda ayuu markaa nebigu u soo kici tima isagoo doonaaya inankan yar ee wararka badan ee ghariibkaa laga sheegaayo inuu hubsado waxa uu yahay dabeedna isagoo markaysagaa meel beer ah geed hoos jiifa oo marka waxa weeye hunnu leh ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam arkay markaasaa nebigu yacni markaa dhegaystay siduu hadalkiisa u maqlo inanka yar hooyadii baa nebiga aragtay calayhi salaatu wasalaam markaasaa inankii ay u baaqday ay tihi saaf muxamed waa u digtay inankiina waa aamusay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam low tarakathu bayan hadday dayn lahayd arrinkiisu waa caddaan lahaa low tarakathu bayan xadiisku fi saxiix muslim nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u yimi su'aalu weydiiyey atashhadu annii rasuulu ullah yarkii isaguna wuxuu ku jawaabay atashhadu annii rasuulu ullah su'aashii su'aal buu ka hor keenay markaasu maxaad aragtaa waxaan arkaa buuhi carshan calaa maa carshi biyo kor saaran baan arkaa markaasuu tara carsha ibliis calaa maa yacni carshigii ilaahay ma aragtide carshigii ibliiso biyo kor saaran baad aragtaa maxaa kuu yimaadda yaatiinii saadiqu wa kaadib markaasuu lubbisa calayk markaas aayat dukhaan buu nabigu qariyey calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ku qariyey markaasu maxaa ku jira markaasu huwa dukhu culammadu waxay dhahen addukhu khadu waa shidan tahay waa lugatun fi dukhaan addukhaan oo qiiqa ah ayaa waxaa la macno ah addukhu waa lugatun fi dukhaan wuu soo wada saari waaye aayaddii waa sheegi kari waaye markaasuu nabigu ogaaday calayhi salaatu wasalaam ikhsa falan tacduwa qadarak yani ikhsa waa zajriga yani eyga marka waxa la eryayo erayga lagu eryo falan tacduwa qadrak qadrakaaga ka gudbi maysid kama tallaabaysid bimacnaa kaahin baa tahay kaahin shayaatiin wada shaqaysanayaan ayaa tahay marka su-aashaasoo kale waxay jirrabaad la hubsanayo yacni markaa ruuxani makaahin baa mise ma aha ta noocaasoo kale waa ka hadhan tahay laakiin miduu qofku isleeyahay istifaade iyo tacdiim uga faaidayso ama ha rumaysto ama yaanu rumaysane ha yidhaahdo hana rumaysan hana beensane waciidku markaa ku jiraa mana tacarafa fasalahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla riwaayada muslim fasadaqahu kuma sugnaa kitaabu tawxiid ziyaadada fasadaqahu ayaa ku taalla iyadoo xadiiska muslim u nisbeeyey laakiin muslim ma soo warin qadarka fasadaqahu ee waxaa la gaar noqday imaam axmed fii musnadi imaam axmed ayaa ku siyaadiyey musnadkiisa waayahay marka qabuulkaa la nafinaayo maxaa looga jeedaa mama asaxaysaa looga jeedaa jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhahdeen cadamu sixa lagama tilmaamaye sawaab baanu ka helin baa looga jeedaa bidaliil yacni amar la amray salaadihii inay ku noqdaan oo soo celiyaan inayna jirin meelo kaloo ay soo aroortay baa jirtaa oo maalan ku saabsan waxa weeye addoonku hadduu sayidkiisa ka cararo isagana salaad lagama aqbalo qadan marka ma saaraanaya bay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamaya sawaabkii waaye calaa kulli xaal waxaa lagu fasiri lahaa in marka laga tilmaamaayo salaaddu inay dembila jirkii asaxayso laakiin sawaabkii ajarkii inuu marka wax ka dhinmayo saasuu ku fasirmi laha cala kulli xaal laakiin ma ansixin mar haddaanu ansixin waxba laga qaadan maayo xadiidka siddeed boqol iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo koob iyo tobane wa can qays bni bishrin itaqribiyi qaala akhbaranii abi wa kaana jaliisan liabi darda qays ibnu bishri takhlibi waxauu yidhi waxa ii waramay aabbahay bishri ayaa ii waramay waxaanu ahaan jiray mid la fadhiista abidarda saxaabigii abidarda la odhan jiray cuwaymir ayuu la fadhiisan jiray qaala wuxu uhi kaana bidimashqa rajul min asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi dimashq waxaa ku sugnaan jiray yani sida ay magaca markaa dimashq loogu dhawaaqo yani fasiixa abi dimashqa dimashqa daalka la hoos dhigo miimka la kordhigo shiinka la reebo yani saas wey kutubu luqana say qorayaan saas kaana bidimashqa dimashq waxaa ku sugnaa rajulun nin min asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam ka mida asxaabtii nebiga ka mid ahaan jiray ninkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo sahlu bnulxandaliya sahalo ina xandaliya a ah, la yidhaahdo yani hooyadii baa loo nisbaynaya qoladii marka waxaweeye xandaliyaadkee reer bani tamiim baa laga yaabaa inay dhaleen wa kaana rajulan mutawaxidan wuxuuna ahaa nin keligii ahoo yacni markaysaga aan yacni dadka sida badan raacin ee iska keligii ah ciduu la joogoo la fadhiistooo la saaxiibo oo la socda ayna jirin ee muncasil iska ah qalla yujaalisu annaas waxa yar intuu dadka la fadhiisto innamaa huwa salaatun shaanigiisu wuxuu ahaaday oo qura salaad qabtaasuu salaadda ku hayaa ya waa min kasiiru salaa salaaddii waxaa jirta marka faralkiiyo sunnayaashii baa la dhammeeyo sunnayaashii mu'aqadka ahaa ee wakhtiga isnaa ee muqayadka ahaa nawaafil mutlaqa wax la jiraa jira sunnayaal iska sii daysan oo aan marka waxa weeye dee waxad lahayn labalaba un loo tukanayo ya waata lasoo soo bacdu salaf inay tukan jireen markaysa waxa maalintii yacni shan boqoloo ragcadood lix boqol oo ragcadood ilaa qaar laga sheego kun ragcadood bay tukan jireen maalintii habeenkii kun ragcadood ayay tukan jireen marka nawaafil mutlaqaa jirta asalaatu khayru mawduuc faman shaaa falyastaqila waman shaaa falyastaksir yani wax markaa la sameeyo salaada ugu fiican kii doona ha farabadsado kii doonana ha yaraysto waayahay xadiiskii muxuu sheegaya fa calaa nafsika bikasrati sujuud naftaada waxaad igu kaalmaysaa sujuud badnaan bimacnaa salaad badnaan baa loo jeeda ya salaad badnaan baa loo jeeda qise waxay soo naqliyeen sheekhii la odhan jiray abubakr aljazaa'iri raximah allah inuu marka uu yidhi eh, bixamd waxaan ahay kasiiru salaa waxaan tukadaa toddobaatan ragcadood baan tukadaa isagoo gaboobay buu leeyahay toddobaatan ragcadood baan tukadaa sabciina ragca inamaa huwa salaatun ninkaa shanigiisu wuxuu ahaaday oo keliya salaatun salaad inamaa huwa inamaa sha'nuhu mudaaf loo qadaro ila daatada ninku marka ma noqonayo salaada ee maxaa ah sha'nigiisa ah huwadu ninkay u noqonayso mudaaf marka la qadaro shani la qadaro sha'nuhu bay marka u dhacaysa damiirkii munfasilka ahaana muttasil buu isu rogaya xaalkiisu wuxuu ahaadayoo qura salaatun salaad fa idaa faraqa markuu ka faaruqo salaaddii ka baxo fa innamaa huwa shanigiisu wuxuu ahaaday oo qura iyo xaalkiisu tasbiixun wa takbiirun tasbiixu ilahay u tasbiixsanayo wa takbiirun iyo weynayn ilahay u weynaynayo subxaana allah allahu akbar xataa yaati ahlah iyo adkaarta la midka ah laa ilaaha ila allah iyo adkaaraha kale la midka yacni wax ka mida dikrigii baa la sheegay khusuuskoodo keliyana looma jeeda ee waxaa loo jeedaa uun yani waxa weeye adkaarta iyo adkaarta la midka min baabi itlaaqi iljuz'i wa iraadati alkulli xataa yaatiya ahlahu ilaa ehelkiisa uu imanayo ehelkiisa ilaa uu tegaayo oo gaadhaayo fa mara bina waana soo maray buuli wa naxnu cinda abidardaa annagu abidardaa agtiisa ku sugan waxaa odhanaya bishri baa odhanaya fa qaala lahu abidardaa wuxuu ku yidhi abudarda kalimatun tanfacunaa walaa taduruk kalimatan tanfacuna walaa taduruk ay qul kalimatan kelmad dheh kelmaddaasoo tanfacunaa na anfacaysa walaa tadurruka adigana aan ku dhibayn kelmad annagana na anfacaysa adigana aan waxba ku yeelayn na dheh qaala ninkii waxau yidhi ee saxaabiga ahaa bacasa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam sariya rasuulkii ilaahay sala allahu aley wasalam wuxuu diray sariyatan ciidan yaroo gaada ah ama ilaala ah ayuu diray sariya waa ciidanka markaysa markaa aan weynayn ee gaalada loo diro oo ama marka akhbaartooda inay keenaan ama inay soo gaadeeyaan ama inay warkooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo soo hubiyaan ashyaada loo diraa sariya la yidhahda waxaa kale jira suriya iyo sariya suriya waxaa la yidhahda waa addoonta markiisa markaa uu haysto ninku ee uu ka ilmo dhashanayo addoontiisaas ayaa waxaa la yidhahda suriya siinka waa la godayaa ra'dana waa la shidaya saraari baa lagu jamciyaa saraari ayaa lagu jamciya sirriya marka la yidhahdo maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa suruurkii baa laga keeno yacni yusaru biha waa lagu farax waa lagaga farxinaya sababteedu ku farxaya farax lagu siinaya markuu dantiisa dee ka gudanaya saa waa layidhi mansuubun ila sirina waa layihi sirigiina wuxuu ahaa yacni jimaacu ahaa yacni siri looga jeedo jimaaca looga jeedo marka waxay noqonaysaa nisbatun calaa hayri qiyaas laakiin sariya waa ciidankaas gaadada ah ama ilaalada ah bacaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalama sariyatan nebigu wuxuu diray calayhi salaatu wasalaam ciidan ilaala ama gaada ayuu diray faqadimat way yimaadeen ciidankii fajaaa rajulun minhum waxaa yimi nin ka mida fajalasa waa fadhiistay fi lmajlisi aladii yajlisu fiihi rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam makaanu fadhigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu fadhiisan jiray ayuu ninkii fadhiistay faqaala lirajulin ninbuu wuxuu ku yidhi ilaa janbihi dhinaciisa ku sugan ayuu wuxuu ku yidhi low ra'aytana haddaadna arki lahayd xiina iltaqaynaa goortaannu kulannay naxnu waalcaduwa annaga iyo cadowga aannu kulannay haddaad arki lahayd oo fa xamala fulaanun hebel markaa cadowgii uu ku kiciyey yani waxa weye xamala waxaa loo jeedaa yani waxa weye waa isku qaaday waa ku kiciyey wadacana warankana waa geliyey fa qaala wuxuu ihi khudha minii wa ana alghulaamu alkhifaariyu ninkii saxaabigahabaa wuxuu yidhi markuu warankii ku dhuftay markaysaga ahaa oo la helay wuxuu idhi khudha minii iga qaado yani warankan iga qaado oo iga qabso waa darbadan la kulan weeye oo dee aqbal inay markaysaa kugu dhacdo wa ana alghulaamu alghifaariy walxaal ana anigu aan ahay alghulaamu wiilkii alghifaariyu reer bani ghifaar loo nisbeeyey oo qabiilka khifaar ka dhashay waa qabiilkii abudare kayfa taraa fii qawli qisadaasuu u sheegay deedna wuxu uhi saad u aragtaa wax ma ku jaban yihiin arrinkaas oo ninkii khalad ma galay mise waxba kuma qaala ninkii u sheegay baa wuxuu ku yidhi ee saxaabiga ahaa ninkii kale uu sheegay saxaabiga ahaa baa wuxuu ku yidhi maa uraahu u malayn maayo maa araahu bimacnaa maa aclamuhu bay noqonaysaa haddii hamsada la kordhigo haddii hamsada la godana waxay noqonaysaa maa adun maa uraahu u malayn maayo ninkaas ilaa qad batala ajruh ajarkiisi inuu buray mooyaane wax kale u malayn maayo mar hadduu markaa wa qabiilkiisii sheego uu yidhi iga qaba anigoo markaysa wax reer hebela mar hadduu saa yidhi inuu camalkiisu buray mooyaane wax kale u malayn maayo fa samica bidalika aakharu mid kalaa hadalkaas maqlay fa qaala waxau yidhi saxaabi kalaa maqlay fa qaala wuxuu yidhi maa araa bidaalika ba'san kuma ogsooni wax dhiba ya tan hamsada waa kordhiga qaala maa araa bidalika ba'san ay maa aclamu bidalika taa kuma ogi buu yihi ba'san wax dhibaataa kuma ogi fatanaazacaa waa markaa murmeeno waa iskhilaafeen waar maye buri iyo may ma burin waxba ma noqon xataa samica rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ilaa rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam uu maqlay kan damba ka faqiisana faqaala qaala uhi subxaana allah allah baa xumaan ka nazaan laa ba'sa an yu'jara wa yuxmad dhibi kuma sugnaa an yu'jara ay fi an yu'jara in la ajar siiyo wa yuxmada lagu ammaano wax dhibi kuma sugnaa oo bimacnaa ajarkiisii ku waayi maayo waana lagu ammaanayaaba waayo waa ikhbaar un dee uu ka warramaayo yani markaa waxa uu yahay ama shakhsigan markiisa markaa cidda uu yahay u sheegayo laakiin muraadku markaa waxa ma aha male wanaagsan baa ila lagu maleeyaa inuu qabiil ku faanayo muraadkiisu maaha qabiilka inuu ku faanayo muraadkiisu maahe waxa weye muraadku wuxuu u dhacayaa inuu issheegaayo inuu dee uu yahay marka kama duwana inuu yidhahdo anigoo hebel ah ama markaysa waxaan hebel oo eh, ibnu fulaan anigoo ah iga qabo ama anigoo fulaan ah iga qabo yacni markaa haddii qasadku aanu dee qasad xun aanu ahayn oo faan qabiil lagu faanayo wax la mida aynay ahayn waxba dhibi kuma sugna fara'aytu abadardaai sura bidalik waxaan arkay buu yidhi abudardaa eh, ayaan arkay buuhi sura bidalika xaal taa lagaga farxiyey oo ku farxay wa jacala yarfacu ra'sahu ilayh oo gudagalay yarfacu inuu sare u qaado ra'sahu madaxiis ilayhi xaggii ninka uu sare ugu qaado wayaquul uu yidhaahdo a anta samicta dalika min rasuuli illahi sala allahu aley wasalam ma adiga ayaa ka maqlay arrinkaas rasuulka ilaahi sala allahu aley wasalam fayaquulu wuxuu yidhahdaa nacam haa famaa zaala yuciidu calayh kama bixina kuma zuulina waa ahaa yuciidu calayhi mid ku soo celinaya Mm, nafyu nafyi ihbaatun wazaala macna nafyi lamaaduna waa adaatu nafyin labadii nafyi baa kulmay marka waa ahaanayaaba macnuhu dhacay muhbata isu rogaysa xataa inii laaquulu layabrukanna calaa rukbatayh xataa inii laaquulu ilaa aan anigu odhanaayo ayuu hadalkaa ku celcelinayay layabrukanna yacni u fadhiistee oo u fadhiistee oo u fadhiistee calaa rukbatayh labadiisa rug ku soo fadhiistee siduu ugu celcelinayo wuxuuna soo maray maalin kale ayaa ninkiina soo maray iyagoo abudarda sidii ula jooga fa qaala lahu abudarda abudarda baa wuxuu ku yidhi kalimatan tanfacuna walaa taduruk ay qul kalimatan kelmad dheh kelmaddaasoo tanfacunaa na anfacda oo waxna tartaa walaa tadurruka adigana aan waxba ku yeelay qaala wuxuu yidhi qaala lanaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu nagu yidhi labada qaale faacilkoodu waa kala duwan yihi ninkii saxaabiga ahaa ee soo mari jiray ayaa qaalada hore u faacila qaarida dambe faacilkeeduna waa rasuulu rasuulullahi weeye sala allahu aleyh wasalam qaala lanaa rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi wuxuu nagu yidhi almunfiqu cala alkhayli ka fardaha marka masruufaya ee calaf siinaya ee waxay cunaan siinaya kalbaasid yadahu bisadaqa wuxuu la mid yahay kii markaa fidiyey gacantiisa bisadaqati sadaqadda ku fidiyey oo laa yaqbiduhaa xaal aanu qabanayn oo gacantii soo laabayn ayuu gacanta fidiyey yacni mar walba waxba bixinaya gacantiisu waa u fidsantahay bimacnaa waxbay bixinaysa kaasuu matalaayoo la mid yihi uma mara bina dabeedna waana soo maray yowman aakhara maalin kaluna soo maray faqaala lahu abudardaa abudardaa baa wuxuu ku yidhi kalimatan tanfacuna walaa taduruk ay qul kalimatan kelmad dheh kalimatan waa mafcuul ficilkii baa loo qadaraya qul kalimatan kelmad dheh kelmaddaasoo tanfacuna na anfacaysa walaa tadurruka adigana aan ku dhibayn qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi nicma arajulu ninbuu u wanaagsanaaday khuraymun alasadiyu khuraym alasadi saxaabiga la yidhaahdaa ninbuu u wanaagsanaaday marka ka madxigii ammaanta lagu gaar yeelay waa marka khuraym wey <clears throat> waxaa kale kuu bannaa nicmo rajul inaad khabar muqadama ka dhigto jumladaas yacni marka khuraymunna aad tidhaahdo waa mubtade mu'ahara nicmo rajulu nin oo dhan baa wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi khuraymun ka ammaanta lagu gaar yeelay waa khuraym alasadiyu lowlaa tuulu jummatihi wa isbaalu isaarih yacnii timihiisu inay dheer yihiin oo garbaha gaadhayaan haddaynay jiri lahayn wa isbaalu isaarih guntigiisuna inuu markaa jiidmayo oo canqawyada dhaafo oo jiidmayaa haddaynay jiri lahayn haddaynay ahaan lahayn mawjuudun mid jirta haddaynay ahaan lahayn yacni wuxuu noqon lahaa ninka ugu wanaagsan nicma rajul buu noqon lahaa labada arrinee uu yimi ayuunbaa xoogaa wax markaa dee ku yaro sugan yihiine sida kale wuxuu ahaan lahaa markiisa markaa nin aad wanaagsan fa balaqa daalika khurayman wuxuu gaadhay arrinkaasi khuraym buu gaadhay facajala waa dedejiyey oo fa akhada wuxuu qaatay shafratan midi buu soo qaatay fa qataca biha wuxuu ku gooyey jummatahu timihiisii dheeraabuu ku jaray ilaa udunayhi ilaa dhegihiisa markaysaga laga soo gaadhay ay ka soo gaadhayaan timuhu marka hore jummadu timuhu hoos bay u dhacayaanoo garbahay gaadhayaan yacni timaha marka lala baxo waxay markaa noqon jireen yacni mar wafra marna limma marna jumma jummadaana ugu dheeraay jummada ayaa ugu dheeray wafradaa ugu yaray marka mar waxay soo gaadhayaan dhegaha ayay soo gaadhayaan caaradooda ayay soo gaadhayaan meelahaas marna waxa weeye shaxmatul udunka ayay markiisa waxa gaadhayaan yacni halka hoose dacasha yare hoosaysa ee dhegta marka waxa laalaada yani marka ayay marna gaadhayan halka dhegta ugu hoosaysa marna waxa waxaweye garbahay gaadhayan waxaa lagu kulmiyaa walaja wafrada waxaa laga soo qaataa wawga limadana waxaa laga soo qaataa laamka jummadana waxaa laga soo qaataa jiimka walaja sidaa ay u kala horreeyaan baynay u kala yar yihiin oo wafrada ugu yar limada ku xigta jummada ugu weyn jummadu marka waa markay garbaha gaadhaan garbaha isaa ugu dhacayaan marka tima in lala baxo garbaha ay gaadhaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waqtiyada qaar waa samayn jiray oo saddexda arrin mid walba waa ka dhacday timihiisu mar inay wafro noqdaan nebiga calayhi salaatu wasalaam marna limma noqdaan marna jumma noqdaan marka dhibi kuma sugnaa timaha in lala baxo oo markiisa garbaha ay gaadhaan wax dhibi kuma sugnaa waxay culammadu yidhaahdeen waxaa laga yaabaa eh, ninkan marka waxa weeye in nowcan maa wax kale u raaceen oo dee waxaweye timahan inuu isku cajabiyey iyo wax la mida ayaa laga yaaba inay markaa waxaas weheliyeen dabeedna markaa waxa sidaa loo sheegay wailaa timaha markaysaa in lala baxo garbaha ay gaadhaan maa fiihi ba'sun daat ahaanteed wax dhibi kuma sugnaa nebiguna waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam fi bacdi alaxyaan wakhtiyada qaarkood nebigu waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka nooc marka iscajabina ama marka xooqyalaaya oo timihiisoo laga yaabo dadka qaar baa timuhiisu qurux badan yihiin oo dee marka aad u qurux badan yihiin laga yaabo inuu isku cajabiyo ama wax la mida yacni taasoo kale markaa eh, inay markaa jirto mooyaane daat ahanteeda dhibi kuma sugna marka ninkii waxa weeye midibuu soo qaatay af badan dabeedna markaa timihii intuu isku qabtay ayuu intii dheeraadka ahayd buu jaray wuxuu markaa ku soo celiyey timihii markaa ilaa dhegaha inay soo gaadhaan wa rafaca isaarahu guntigiisana sare u qaaday ilaa ansaafi saaqayh ilaa kubabka bartankooda labadiisa kub ama labada markaa dhudhun ee yani markaa xoogga ah bartankooda ilaa uu gaarhayey ayuu guntigii sare u qaaday marka saaqaynkii waxaa loo idaafeeyey ansaaf ansaafna waa jamcu nisfin oo waxay culammadu sheegaan marka musanne wax loo idaafaynaayo oo shay laba abaa ah laba loo idaafaynayaa sidee baa markaa fiican ama shay midaa laba loo idaafaynayaa in markaa la jamciyo mudaafka la jamciyaa ugu fiican faqad saqat quluubukuma dee laba dumaraa la sheegaya mot waa iilatay labadiinna qalbiba iishay qalbaakumaa lama odhanoo labadiiba musanno lagama dhigin mid walbana qalbi keliya leedahay ee quluub waa la jamciyey waayo waxaa laga fiican yahay bay yidhaahdeen in laba laba loo idaafeeyo musanno loo idaafeeyo waxaa ka fiican in mudaafka la jamciyo marmarna waa dhacdaa in markaysa markaa labada labada loo idaafeeyana waa dhacdaa laakiin sidan baa ka afsaxsan oo ka fasaaxa badan in la ifraadiyana waa dhacdaa marka ansaafi saaqayhi waa saas nisfi saaqayhina lama odhan nisfay saaqayhina lama odhan uma mara bina intaa dabeed waana soo maray yowman aakhara maalin kale faqaala lahu abudardaa'i abudardaa wuxuu ku yidhi sidii uu markii horeba ugu odhan jiray kalimatan tanfacuna walaa taduruk ay qul kalimatan kelmad dheh kelmaddaasoo tanfacuna na anfacaysa walaa taduruka adigana aan ku dhibayn qaala wuxuu ihi samictu rasuula llahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aley wasalam yaquulu xaalu odhanaayo innakum qaadimuuna calaa ikhwaanikum idinku waxaa u hormaraysaan oo aa u tegaysaan walaaladiin fa aslixuu rixaalakum fa aslixuu wanaajiya rixaalakum rakuubadiinna aa fuulaysaan wanaajiya wa aslixuu hagaajiya oo wanaajiya libaasakum dharkiinnana wanaajiya yacnii hay-ad wanaagsan iyo qaab wanaagsan si aa ugu muuqataan yacni markaa waxaa fuulaysaan ee rakuubka ka dhiganaysaan iyo dharkiinnaba wanaajiya xataa takuunuu ilaa aad noqotaan kaannakum sha'matun ama shaamatun labadaba loo dabdiya dabdun bilxuruufi markuu samaynaayo isagu sha'matun baaba odhanaya daliil faalixinku lakiin labadu waa jireen shaamadaba isticmaal badan xataa takuunuu ilaa aad noqotaan kaannakum sha'matun ama shaamatun ilaa aad noqonaysaan oo kale bar aad noqonaysaan fi dadka ku sugan macnaa bartu siday jidhka uga muuqato bar yar oo madow jidhka waa ka muuqanaysa siday bartaasi jidhka uga muuqatoo kale ilaa dadka uga muuqanaysaan yani quruxsanaanta markaysa marka waxa nadaafadda idinka muuqata iyo hay-ad wanaagga ya aawadeed saasoo kale ilaa noqotaan fa ina allaha laa yuxibu alfuxsha wala tafaxusha waayo allah ma jecla alfuxsha xumaanta ma jecla xumaanta caadada laga dhigto ee iska muctaadka ma jecla wala tafaxusha xumaanta la yska doondoonana ma jecla ilaysku kelifo rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasanu ku wariyey ilaa qaysa bna bishrin qays bnu bishri marka laga reebo fakhtalafuu way isku khilaafeen fii tawsiiqihi wa ma siqa ma daciif ba waa la ysku khilaafay waqad rawaa lahu muslimun muslimna waxbuu u wariyey muslimna waxbuu u wariyey calaa kulli xaal kollay qays aabbihii laftiisa waxa weeye waxaa ku sugan jahaalo marka labadaba calaa kulli xaal xadiiska waa lagu naqdiyaa saas aawadeed dahabi waxau yihi qays bnu bishrin wa abuuhu laa yucrafaan qays ibnu bishrin iyo aabbihii labada midna la garan maayo saas aawadeed baa sheekh albaani uu daciifiyey calaa kulli xaal xadiidkan eh, sanadkiisu waa daciif eh, qays ibnu bishrinka uu sheikhu ka soo reebayna waxaa ka sii daran aabbihii ayaa xagga jahaalada kasii daran xagga jahaalada ka sii daran eh, marka saas aawadeed yacni xadiiska culamada qaar waa daciifinayaan laakiin waxaa jira jumal ku mida xadiiska oo sugan baa jira oo axaadiis kale ku soo arooray hadday tahay inta dambe in allaha laa yuxibu alfuxsha wala tafaxusha hore waa usoo maray marka waxa weeye waa jirtaa taasi waxaa jirta almunfiqa cala alkhayl laftiisa calaa kulli xaal marka meelaha qaarkood oo kolay sugan oo kolay axaadiis kale ku yimi ayaa markaa jira xadiiska siddeed boqolyosaddex dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqolyo labiyo tobane wa abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala qaala rasuul sala allahu aleyh wasalam izrat lmuslimi ila nisfi saaq guntiga qofka muslimka ahi ilaa kubka bartankiisa ayuu ahaaday yacni adinkaas waxa weeye e, dhudhunkiisa kale barkiisa ayuu ahaaday waa maqaamu alfadli walaa xaraja dhibi kuma sugna aw laa junaaxa ama dembi kuma sugna buu yidhi waa shaku min arraawi labada kuu ka cabiray fii maa baynahu wa bayna alkacbayn yacni nisfu saaqa iyo inta labada kuraamood u dhexeeya inta canqawiyada iyo nisfu saaqa udhaxeeya intaa in la hoos loo dhigana dhiba kuma sugna wa xaraja male famaa kaana asfala min alkacbayn famaa ay falladii kii kaana ahaaday asfala min alkacbayni labada markaa canqow ama labada kuraamood mid ka hooseeya ahaaday fa huwa fi nnaar naartuu ku sugan yahay bimacnaa ka u saaxiibka ah ee markaa gaadhsiiyey ayaa naarta ku gelaya laga tilmaamaya waman jara izaarahu ku kastaoo guntigiisa jiiday bataran ay libatarin kibir daraaddii u jiiday lam yandur illaahu ilayh ilaahay xaggiisa ma eego maalinta qiyaame rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey waxaa loo jeedaa eegma raxmadeed baanu allah ku eegayn ayaa loo jeedaa rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xadiiskani wuxuu ka warramayaa guntiga saddex xaaladood buu kala sheegayaa oo kala caddaynaya xaal waa maqaamu lfadli oo ah markaysaga guntiga in kubka bartankiisa la joojiyo oo nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofka muslimka ah guntigiisu inuu sidaa yahay bimacnaa sida ugu fadliga badane uu la yimaada waa sidaas waa maqaamu lfadli weeye taasi waa mid maqaamka labaad ee xadiisku sheegay waxay tahay waa maqaamu aljawaaz maqaamka bannaanaanshaha weeye oo isaguna waa ilaa canqawiyada ama kuraamaha iyo wixii ka sokeeya iyaguna waa bannaan yihiin waa maqaamuuljawaas biduuni karaaha karaaha la'aan bay bannaan yihiin maqaamka saddexaad waa maqaamu lmanci iyaguna waxaa loo sii kala qaadayaa laba marka waxaad odhan kartaa xadiisku wuxuu sheegaya afar maqaam maqaamulmancigana waad israacin kartaa mid waxay tahay waxa weeye waa hadduu marada u jiido kibir daraaddeed xaaladdaas waxa weye waciid daran baa u sugnaaday oo ku saabsan inaannu ilaahay eegmo raxmadeed aanu eegayn maalinta qiyaame axaadiista qaarna waxay ugu sii darayaanba ashyaa karna inay u raacaan inaanu ilaahay la hadlayn inaanu ilaahay nadiifinayn oo qurunka dembiyada ka reebayn in cadaab aliima uu leeyahay yani taasay u raacinayaan taas ayay markaa u raacinayaan yani waxa weye musbilka waa sheegaya xadiidku laakiin waxaa lagu xambaaraya kaas in laga tilmaamayo kii badarka iyo kibirka marka waxaan yani u jiidaayey waayo lam yandur illaahu ilayhi qadarkaas waa ku kulansan yihiin oo waa tilmaamayaan marka ka ay intaas isu raacaysaa in kaas batanan u jiidaya inuu yahay ayay markaa u dhowdahay oo axaadiista inta qadarkan keliya sheegaysa iyo xadiiska intaa kale ku daraysa yani laysku qaydaayo maqaamka saddexaad waxa weeye waa mid ah, isagu jiidaya maradii oo ogaan u hoosaysiiyey laakiin aan markaa kibir aynay ka ahayn laakiin ogaan shillaha markaysa waxaan u dhigay marada oo ogaan u jiiday oo yani ugu talagalay sidaas ula qasday isagana waxaa lagu xambaarayaa kanuu xadiisku sheegaya famaa kaana asfala min alkacbayn fahuwa fi nnaar marka riwaayaadka ku soo arooray asfala min alkacbayn yacni iyagu marnaba batar isagoo ku qaydan ma soo aroorin waciidka ku yimina waxaa laga dhigay uun naarta inuu markaysa markaa ku sugan yahay oo bimacnaa yani naarta marka uu ku sugnaanayo oo bimacnaa naar lagu gelayo yani waxaa la sheegay maradii laakiin maraba keligeed naar gelaysa muraadku ma ahe waxaa loo jeedaa qofkii markaa dee sidan sameeyey ayaa naarta ay u sababaysaa naarta ku gelaya saasaa laga tilmaamaya xadiidka siddeed boqol iyo afar dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo saddexiyo tobane wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala marartu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wuxuuhi waxaan soo maray rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wa iyadoo guntigayga uu ku sugan yahay istirkhaa'un hoosu dhac uu ku sugan yahy oo hoos marka waxa weeye uu yani markaa u dhacsan yahay yani canqawiyadii ka hooseeyo fa qaala wuxu uhi ya cabdallaah cabdillaahu addoonkii ilaahayow irfac izaarak guntigaaga sare u qaad fa rafactuu saran u qaaday uma qaala dabeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam zid kordhi oo sare u sii qaad fa zidtu waa kordhiyey famaa ziltu ataxaraaha bacdu kama zuulinoo kama bixine waan ahaa intii intaa ka dambaysay inaan ula qasdaayo inaan sare u qaado yacnii siduu maalintaa nebigu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam sare ugu qaad ayaan sidii ula qasdayaa oo ugu dadaalayaa sidaan sare ugu qaadi lahaa fa qaala bacdu alqawmi waxay yidhahdeen ragga qaarkood ilaa ayna ilaa halkaad sare u qaadaysaa fa qaala wuxuu ilaa ansaafi saaqayn labada dhudhunee addimada ama xoogga marka waxa weeyaan ama kubabka bartankoodaan sare ugu qaadaya labada eh, yani markaa dhudhune adimada bartankooda ayaan sare ugu qaadaya bartamahooda rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka xadiiskanna wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu cabdulahi bni cumar amray inuu marada sare u qaado oo marka waxa weeye amar ayuu nabigu sidaa ku siiyey markuu sare u qaadayna weliba wuxuu sii amray inuu sare u qaado saasuu sii amray taasna waxay tilmaamaysaa inuu nabigu u dayn calayhi salaatu wasalaam waa macruufkii u amraayo munkarkuu reebaayo noocaasay marka waxay noqonaysaa marka uu nebigu amrayo calayhi salaatu wasalaam min baab alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar noocaasay soo gelayse noocaas ayay soo gelayse xadiidka siddeed boqol iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo afariyo tobane wa canhu cabdullahi bni cumar waxaa abu daawuud iyo ka soo wariyeen qaala inuu yidhi cabdullahi baa odhanaya qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi man jara sawbahu khiyalaa'a lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama man jara ku kastoo jiida sawbahu maradiisa khuyalaa'a kibir daraaddii u jiida lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ilaahay ma eego maalinta qiyaame eegma raxmadeed kuma eego fa qaalat ummu salama waxay tidhi ummu salama fa kayfa tasnacu annisaa'u say dumarku u samaynayaan biduyuulihinna faraqyadooda dambe say ku samaynayaan maradooda jiitamaysa say ku samaynayaan maradooda xagga hoose daylka yacni xaggaa dambe qaala wuxuuhi yurkiina shibran taaka ayay hoos u dhigayaan taako ayay hoos u dhigayaan qaalat waxay tidhi ummu salama idan tankashifu aqdaamuhun taaka keliya hadday hoos u dhigaan yacnii gommadadooda ama addimadooda hoose ayaa faydmaya oo muuqanaya dee addimadooda hoosena waa cawro qaala wuxu uhi fa yurkhiinahu diraaca waxay hoos u dhigayaan dhudhun dhudhun bay hoos u dhigayaan laa yazidna calayhi ka kordhin maayaan ka kordhin maayaan rawahu abu daawuud abu daawud baa soo wari watirmidi baa soo wari abu daawud iyo tirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix waxaanuu yihi waa xadiis xasan ah oo saxiixa weeyaan buuri xadiidkani wuxuu caddaynayaa dumarku inaynay soo gelayn nahyiga la reebaayo in maryaha marka la jiido dumarku inaynay soo gelayn ee dumarka la rabo maryaha inay jiidaan marka waxay ka mid tahay fawaariqda ragga iyo dumarka lagu kala farqinaayo ayay ka mid tahay oo raggiina la amrayo sare inay u qaadaan oo marada aynay jiidin dumarkiina la amraayo marada inay jiidaan yacni la amrayo marka waxay ka mid tahay min alfawaarid idan waxay noqonaysaa tashabbuh dumarkii la shabbahaayo haddii maryihii la jiido khasaa'istii dumarku la gaarka ahaayeen bay ka mid tihiin ya wantuu shaacirku yidhi kutiba alqatlu waalqitaalu calayna wa alkhaaniyaati jaru diyuuri annaga haddaanu rag nahay waxaana lagu waajibiyey jihaad yani dagaal yacni dil iyo markaysaa markaa dagaalan iyo diritaan kutiba alqatlu waalqitaalu calayna wa cala alghaaniyaati jaru duyuuri yacnii dumarka quruxda badanna waxaa saaran dumarunbuu u jeedaa dumarkana waxaa saaran jaru duyuuri maryaha inay jiidaan maryaha inay jiidaan baa saaran buui iyagoo shaanigoodu markaysaga qatli iyo qitaal maaha macnahaasuu ka tilmaamay gabadh la dilay ayuu ka gabeeyey markaasuu lahaa markiisa dumar maxaa loo dilaya marka dee tashabuhii dumarka la shabahayana markaa waxba ma bannaana calaa kulli xaal mawduucani wuxuu ku saabsan yahay marada iyo isbaalkeedu ku saabsan yahay khilaafna masalada waa ku jiraa waxbaa la isla ogol yahay qofka muuminka ah maqaamu lfadli marka la eego waxa weeye marada waa inuu aanu hoos u ridin waxaa fadli badan kubka bartankiisa inuu markaa u daayo ama dhudhunka adinka bartankiisa inuu halkaas ku ekeeyo taas waa maqaamka fadliga ah maadaama la yidhi waxa weeye qofka muuminka guntigiisaa sidaasa maadaama xadiisku sheegayana israt lmuslimi ila nisfi saaq waxaa laga qaadanaya inay tahay fadiilo oo ruuxu ilaahay dartii u sameeyeena ajar ka heliye uu noqonaya ma'juur taas waa mid mid labaadna waxay tahay mid bannaan oo waa ilaa canqawiyada ama kuraamaha ilaa in la gaadhsiiyo iyo wixii ka sokeeya iyaguna waa maqaamuuljawaaz waa bannaan yihiin waa bannaan yihin wax dhibi kuma sugnaa haddaan marka canqawiyada laga eh, tallaabin ee halkaa lagu ekeeyo dembi laguma qabo ta saddexaad waxay tahay waa in maradii loo jiido kibir daraaddii taasina waxay tahay mid xaaraanaan bannaanayn oo dembi kabiira ah weeye waayo waciid baa ku soo aroraya goodi dembi kastoo laynagu yidhi waxaweeye cidda samaysa ilaahay yacni aragti raxmadeed ma eegaayo eegitaan raxmadeed eegi maayo waxay noqonaysaa maxay dembi kabiira ay noqonaysa min kabaa'ir dunuub bay gelaysa ciiddada qaarkood ka sii daranna waa aragnoo dee intaasoo ciqaabood loogu goodiyayo laysugu darayo oo kibirka marka horeba wuxuu ka mid yahay min kabaa'ir dunuub haddii maradii kibirkibir loo jiidayana dee waxay noqonaysaa waxa weeye dembigii dembi kale inuu raacay ay ka sii weynaatay saasay noqonaysa mid afraad waxay noqonaysaa ruuxii aan qasad u jiidayn ee maradii isagu aan doonaynin inuu jiido ay hoos uga dhacaysay isaguna dembi kuma qabo laakiin mid daysanaya ma ahee waa mid sare u qaadaya waa xaalkii abibakar kale wuxuu samaynaya mar kastoo maradu hoos uga dhacdo isagu waxaweye wuxuu ku dadaalayaa sare inuu u qaado laakiin qasad uma jiidin marka qofkii aan qasad u jiidin ee maradu hoos uga dhacday ama inay hoos uga dhacday aan dareensanay deedna ay jiidantay ee markuu ogaaday sare u qaaday isaguna dembi kuma qabo layskuma khilaafsana kana ka khilaafku ku sugan yahay wuxuu yahay waa ruux qasad u jiidaya maradiisii waa nin maradiisii hoos u dhigay ogaan uga hoosaysiiyey kuraamaha ama canqawiyada sidaa maradiisa u jiidaya kaasi ma u bannaanta inuu caynkaas sameeyaa oo uu yidhaahda waxa weye anigu uh, ugama jeedo khuyalaa iyo kibir ugama jeedo mise uma bannaana fuqahadu kaa waa isku khilaafeen waxay ahlucilmi badan ay ku tageen inay markaa noqonayso karaahatu tanziih haddaanu khuyala iyo kibir uga jeedo inay noqonayso karaahatu tanziih oo laga fiican yahay uh, uu yahay sida marka waxa weeye yani markaa fiicani ee ruuxi markaa waxa weeye karaahada uu kaga baxayaa inuu canqawiyada markaa keeno ama ka sarraysiiyo saasuu karaahada kaga baxaya haddii kale markaa arrin makruuhu ku jiraa arrin makruuha ayuu ku jira saasaa markaa fuqaha badani yidhaahdeen waxayna u arkeen xadiista sheegaysa bataran iyo iyo innaka lasta biman yafcaluhu khuyalaa inuu cilladii tilmaamayso sababta loo diiday inuu axaadiistaasi sheegayso dabeedna xukunkii waxay ku xidheen cilladay ku xidheen oo waxay yidhaahdeen yacni markaa diidmada la diidaayo ee waciiddadu ku soo arooreen waxay ku saabsan tahay waa haddii khuyala iyo batar looga jeedo ayay ku saabsantahay ee eh, haddii kale iyadu waxay noqonaysaa midaan markaa xaaraan ahayn bay noqonaysa ee karaahatu tansiih ayay noqonaysaa bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen maya kaa qasadka uu jiidaya haddii aanu markaa e, khuyalaa xataa u jiidayn waxay noqonaysaa midaan bannaanayn mar hadduu ogaan isagu maradiisa u jiiday midaan bannaanayn bay noqonaysaa labada qowlna waxaa qawisan qowlka odhanaya ma bannaana ayaa qawisan sheikhu isagu wuxuu maray sida tarjamada aynu ku soo aragnay inay karaahiye keliya tahay haddii markaa khuyala aan loo jiidayn xaaraannimaduna ay ku saabsan tahay haddii khuyala iyo kibirkibir loo jiidaayo sidaa inay ku saabsan tahay ayuu markaa sheikhu maray laakiin insha allahu sida qawisani waa sida kale oo in marada la jiidaa oo qasad loo jiidaa inay xaaraan tahay inay bannaanayn waxaanay ku bannaanayn biasbaabin cadiida sababo marka waxa mutacadida kow waxa weeye waa midda koowaade waxaa ku sugan nooc israafi waa ku jiraa oo qadarkii xaajada wax ka badan weeye oo israaf wuu ku jiraa lagu israafayo xaajadii ay ka badan tahay laba waxaa kaloo ku sugan tashabbuh binnisaa baa ku jira dumarkii la shabbahaayo oo waxyaalaha ragga iyo dumarka lagu kala farqiyay ka mid taho xadiiskan baana caddaynaaya dumarkiina la yidhi jiida raggiina layidhi ha jiidina mar haddii fawaariqdii ay ku kala duwanaayeen ee lagu kala farqinayey ragga iyo dumarka ay ka mid noqotay inay raggii la yimaadaan waxay noqonaysaa min baabi tashabuh binnisaa dumarkii oo la shabbahaayo ayay noqonaysaa saddex maradii waxay taabanaysaa najaasaadkay taabanaysaa najaasadii kama ilaalin karo mar hadday jiidmayso waxaan biyo ahayn oo taahirinayaana ma jiro oo ruqsadii dumarka la siiyey yudahiruhum maa bacdahu iyagu ma laha waayo maadaama dumarkii la amray maryaha inay jiidaan ayna ku dhibaatoonayaan markay najaasada taabato mar walba maydha ayaa iyaga ruqsada la siiyey dhulka ka dambeeya ay martaan baa idiin daahirinaysa oo idiin nadiifinaysa haddii dhul markaa xoogaa najaaso iyo waxle aad soo martaan oo dhul kaloo deedna fiican oo wanaagsan oo daahira aad soo martaan maradii markaysaa markaa halkaa ka dambaysa idiin daahirinaysa laakiin markaa raggii loogama qiyaasanayo oo yudahiruhu maa bacdahu waxay u taallaa dumarkay u taallaa waayo cusri iyo mashaqe iyo dhibaata ka imanaysa in laha mar walba ha maydhaan laakiin maadaama raggu aynay marka horeba inay jiidaan aynay ahayn mukhaalafo arrinkaa ku sameeyeen loo fudaydin maayo asalka wixii ay ku dahaaro qaadan jireen unbay ku dahaaro qaadanaya maadaama idan aynay u haysan in wax kale marka u daahirinayo saas aawadeed taasina waxa weye waa sabab kale weeyaan waxaa kaloo markaysa waxaa ku sugan xadiiskani muxuu sheegaya inu soo marray xadiisku wuxuu sheegaya wa iyaaka wa isbaal alizaari fa inaha min almakhiila waxaan markaa kaaga digayaa oo adiga iyo markaysa waxaan yani marajiidka inaad kulantaan baan kaaga digayaa fa innaha min almakhiila khuyalaaga inay ka mid tahay wa ina allaha laa yuxibu lmakhiila ilahayna khuyalaaga ma jecla xadiiskii sideed boqol ayaynu ku soo marray xadiiskii jaabir ibnu sulaym ayaynu ku soo marray xadiiskaasina wuxuu caddaynayaa in markaa marajiidka ogaan loo jiidayaa inay khuyalaaga ka mid tahay ama madinno u tahay cala alaqali haddii la yidhaahdo markiisa haaliban sida loo sameeyaa makhiilo ah oo khuyalaagu dee kibir waa la garanayaa marka haddii kibirkiid meesha aanu oolin maxaa macnaha laga tilmaamaya xadiiska daahirkiisuna uu yahay min almakhiila waxaa laga tilmaamayaa dee waxa weeye ama khuyalaaga laftiisii waxa weeye waa mutalaazimaan way islaasimayaan ama waxa weeye markaysaa haalib bay u tahay mar hadday haalib u tahayna waa laga fogaadaa cala aqali iyo loo filaan bay u tahay haddii khuyalaagii aanu ku jirin xataa loo bay khuyalaagii u tahay waxaana ku sugan dadkii asxaabu alkhuyalaaga jiidayey in la shabbaho wa tashabbuh biasxaabi alkhuyalaa ila caadatan waxaa la yaqaanay waxaa loo jeedaa khuyalaa bay ahayd marka dadkii asxaabu alkhuyalaaga ahaa ee markaysaga marada jiidaayey in la shabbaho ayaa markaysaa ku sugan man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum kii qolo shabbahaa iyaga ayuu ka mid yahay maxaa diiday axaadiista in la ysku xambaaro oo la yidhaahdo waxa weeye kan sheegaya fama kaana asfala min alkacbayni fahuwa fi nnaar in lagu xambaaro kuwan badarka markiisa marka ku soo arooray waxaa la odhanayaa xukunka ayaaba kala duwan marka waxa weeye culammadu waxay yidhaahdaan marka dee waxaweeye ay kala duwan yahay xukunkuba kala duwan yahay ahlucilmiga qaarkood si ay markaa tilmaameen horta waxaa laysla ogolyahay haddii sababta iyo xukunku labaduba kala duwan yihiin in laysku xambaari karin saasaa laysla ogolyahay wakhtiga marka waxaweeye xukun kala duwan yaho kala laba xukum yihiinna siday marka ahlucilmiga qaarkood ay arjaxaan waa inaan isku xambaari karin marka midna waxaa laga dhigay eh, lam yandur illaahu ilayhi yani marka eegma eh, raxmadeed baanu ilaahay ku eegeyn midna waxaa laga dhigay finaar marka laba xukumoo kala duwan baa la tilmaamay ta kale waxa caddaynaya inaan isku xambaaran isku xadiis baa lagu sheegay isku mawdic keliya ayuu nebigu ku sheegay oo midna uu yidhi famaa kaana asfala min alkacbayni fahuwa fi nnaar kii kalena uu yidhi waman jara izaarahu bataran lam yandur illaahu ilayhi marka in laba xukum iyo laba mas'alo ay kale yihiin ayuu caddaynayaa ilaa haddii isku mid ay tahay waxa weeye laba jumlo oo kala duwan laguma kala sheegi lahayn yacnii laba xukum oo kala duwanna laguma tilmaami lahayn iyagoo isla mas'alo keliya isla sabab keliya marka sababtiina inay kala duwan tahay xukunkiina kala duwan yaha lagu xambaaraya kan waxaa loo yidhi lam yandur illaahu ilayhi in waxaweeye batar arrinkani u dhacay ayuu marka u yidhi kan kalena wuxuu yidhi inuu markaa marada hoosaysiiye keliya ayuu yidhi marka midna waxa laga dhigay waciidkiisa midba waxbaa laga dhigay marka jamciga xadiiska lagu jamciyey oo labadaba lagu wada sheegay laba xukumna loo kala yeelay midna badar lagu qayday midna aan badar lagu qaydin isla xadiis keliyana ay tahay laftiisu wuxuu caddaynayaa inaan laysku xambaarayn ayuu markaa caddaynaya inaan laysku xambaarayn ayuu markaa caddaynaya calaa kulli xaal qofkii qasad ee aan u samayn arrinka noocaas ah dembi kuma qabo ee ku dadaalayo maradii inuu sare u qaado laakiin qofkan kale waxa weeye warkiisa war badan baa ku jira maadaama waciidada yani daahirka axaadiista waciidka iyo goodigaasi ku soo arooray qofka muslimka ahi waa inuu aad iyo aad isaga jiraa lianna salaamata laa yacdiluha shay waayo nabadgelyada wax u dhigmaa ma jiro maanta markaysa marka waxaan hadduu qofku markaa tarakhuso is yidhaahdo waar insha allah waxba kuma sugna dee berri waxbaa kaga soo bixi kara axaadiista dawaahirteedana waa la arkaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu arrinkaa u sajriyey aad buu u diidey inta axaadiis markaa goodiye ku timi waa aragtaan yani waxaweye markaa sidaas aawadeed waa in aad yo aad yani markaa loogu dadaalaa sidii aan maradu hoos ugu dhici lahayn waa in aad yo aad loogu dadaalaa waxaad arkaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada kuma wada odhan yani khuyala u samayn maysid cabdulaahi ibnu cumar oo saxaabi faadil oo culammadii saxaabada ka mida yani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amrayay marada sare inuu qaado amrayey ya saasuu markaa amrayey cumar bnu khadaab isagoo sakaraad ayaa inan dhallinyaro usoo galay inankii dhallinyarada marka u galay ayuu markaysa waxaan markaa ammaanay cumarna waa markii waxa weeyaan markaa ninkii gaalka ahaa oo marka waxa weyaan e, toorrida la dhacay oo marka waxa weye waa sakaraad markaasuu dabeedna yidhi saxiixba rasulilah sala allahu alay slam baa tahay markii dambena waxaweye mas-uuliyadda lagu dhiibay waad cadaalad samaysay marka waxa bushaarayso aduu hadal noocaasuu ku yidhi markaasuu yihi waxaan jeclaan lahaa waxaan jeclaan lahaa kullu daalika inay noqdaan yacni markaa laa calaya walaa liya inay isgoosan lahaayeen oo ziyaadana aanan yeelan lahayn ya waxna aan lay raaci lahayn ayaan jeclaan lahaa buuri ay isla saasaan markaa jeclaan lahaa buuri ya markaasaa inanki jeestay inanka markuu jeestoo sii socda ayuu markaa cumar wuxuu arkay inanka maradiisa oo jiitamaysu arkay markaasuu igu soo celiya inanka waa lagu soo celiyey hadda xaaladda sakaraadku ku sugan yahy markaasuu irfac izaaraka fa inahu atqaa wa anqaa marada sare u qaad ya wakhtigaasuu macruufka amraya uu leeyay marada sare u qaad iyadaa kuu taqwo badan oo taqwada marka waxaweyaan taqwadii ku jirta oo la kabaqu yani marka uu ku sugan yahay wa anqa iyada maradaadana u tahaaro badan wa anqa iyo wa abqaaba waa loo soo naqliyaa wa abqaana maradaada u baaqiyeelis badan si aan inta hoose kaaga idlaan wa anqaana u tahaaro badan oo u nadaafad badan waayo najaasaadkii ashyaadii bay sare uga qaadan tahay marka waxa weeye xaaladda saas aawadeed yani waxa weye siday saxaabadu ugu dadaali jireen saas yadaabay ahayd marka khayrku siduu ku jiraa waa in aad iyo aad laysaga jiro weeye dumarkana aan la shabihin aan sidii dumarkoo kale marka aan la yeelin cajaa'ib waxa ah dumarkii la jiida waxa weeye waa shamiranayaanoo maradii bay sare u qaadayaan raggii la yidhi marka ha jiidinna waxaa looga taagla'yahay maradii inay jiidaan baa looga taagla'yahay dee marka waxa weeye yani waxaad mooddaa qolo walba wixii yacni lagu imtixaanay inay mooyaane xaggii kale ay u baxsanayso dee adduunyada gebigeedu waa iska imtixaan bay taho imtixaan baa loo abuuray imtixaan baa loo abuuray dee marka waxa weeye waxa qofka lagu imtixaanona waa loo sahlaa la yabluwannakum allahu bishayin min asayidi tanaaluhu aydiikum wa rimaaxukum haddama aragta yacni waxa weeye qoladii layidhi jiida waxaa ku adkaatay in badanoo ka mid ah jiidistii markaasay sare u qaadayaan qoladii yidhi ha jiidinana yagana waxaa ku adkaatay inayna jiidin iyadoo wax shida ayna lahayn oo dee majiiradka iyo markaysa marka yani raganimadu ayay ku fiican tahay in maradiisu qofka u urursantaho maradiisu ayna jiidnayn oo dhulka markaysa ayna xaabayn yani saas marka ay u fiican tahay saas aawadee allah laga baqo yani waxaweye sida khayrka ku jira halala yimaado shayga markaysa marka waxayan nusuusta iyo adiladu ay diidayaan oo dawaahirta adiladu ay diiday waciidadu ku soo arooreen waa in iska jiraa walow haba kugu yidhahdaan dadka qaarkood dhibi kuma sugna ha kugu yidhaahdaan ha ku kadsoomin yani waxaweeye taas iyada waxba kaaga soo noqon kara siday sheegayaan waxba ka baaqan kara khayrku siduu ku jiro ee adiladii nusuustu sheegaysa raac aaraada iska daa nusuusta khilaafsan waxba ha u aaba yeelin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk